بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد cashirkeenu wuxuu ku saabsan yahay ama ka bilaabanayaa suuratu اlfajri bilowgeeda suuratu اlfajri waa soddon aayadood oo aayada gaagaab ah waana suura ku soo degtay nabigeena calayh الsalaatu wasalaam xilligii uu maka joogay sidaasay jamaahiirta ahlilcilmigu u badan yihiin culimmada qaarkoodna ijmaac bay soo guuriyaan culimmada qaarna waxay ka soo guuriyaan hal nin oo taabiciintii ka mid ahaa inuu yidhi suuraddani madiina ay ku soo degtay oo caliy bni abi talxa la yidhaha radia allah raximahu llahu tacaala suuraddani waxay soo degtay u dhexaysay waxay soo degtay bacda suurati اleyl wاlleyli idaa yakshaa suurad ahaan waxaa ku xigtay suuratu اlfajri gadaasheedna waxaa soo degtay suuratu duxaa labada suuradood ee hadda musxafka isku xiga ayaa wakhtigay soo degtay ay u dhaxaysay xagga zaman iyo waqti ahaan suuraddu magacyo badan ma laha in suurat ulfajri la yidhaahdo oo sida masaaxifta iyo kutubu tafsiirka iyo kutubu sunnadaba ku timid ah iyo in la yidhaahdo suuratu walfajri oo waawga lagu daro labadaba isticmaalka culimmadu waa ku yimaadeen in walfajri la yidhaahdana xadiidkii nabigu calayhi salaatu wasalaam u maqlenaa lagu leeyahay ma maqla inay dadku ku leeyihiin hadda maqashaan xadiidkii nabigu mucaad markuu salaada dheereeyey waxay ka mid ahayd suuraduhu nabigu yihi iyagoo kale maad akhriya dadka maxaa ugu dheeraynaysaa marka suuradaha markuu soo tiriyey waxaa ka mid ahaa walfajri marka qadarka suuradahaasa salaada jamaacada dadka inaan laga dheeraynin weeye inahaas oo aan laga badin waayo dadka waayeel baa ku jira qof xanuunsan baa ku jira qof dan loo degdegayaa ku jira salaaduna dadka way ka dhaxaysaa tii sunno ee gaara inaad dheerayso waa la ogolya qofkii aan rabin aan kari karin ha iska tago guriga isaga tukada sunnada gurigay kaga fadli badan tahayba suuratulfajri ma laha fadli gaara oo haddii la akhriyo qur-aankaa uun ajirkiisa maahane fadli gaar ahoo haddii la akhriyo ajirkaa iyo ajirkaasaa laga helayaaihi ma jiro dabcan xadiidka dheer ee ubay ibni kacab ee suurad suurad qur-aanka fadliga ugu sheegayna xadiid jira ma ahoo been nin nuuxuljaamic la yidhaahda uu sameeyey buu ahaa sabab gaaray suuraddu ku soo degtay oo suganna ma jirto suuradda guud ahaan sabab la wariyey ma jiro aayaadka u dambeeya yaa ayatuha nafsulmuطma'inna baa la soo wariyey xadiid cuثmaan ibni cafaan inay ku soo degtay iyo inay xamsata bni cabdialib ku soo degtay labadoodu midna ma sugna midna sal ma laha saa darteed suuradda guud ahaan iyo aayaad gaara oo midna sabab gaara oo ay ku soo degtay oo sugan ay jirtaay ma laha intaasi waa macluumaadka guud ee suuradda suuraddu waxay ka hadlaysaa guud ahaan waa suwarkii makiga ahaa waxay ka hadli jireen oo ah ilaahay in la rumeeyo nicamkiisa in laysxasuusiyo qudradiisa iyo cilmigiisa in laysu ysu tilmaamo oo la maalinka aakhirana in la rumeeyo dadku siday u qaybsamayaan aakhiree ina janno u gelayaan inna naar u gelayaanna laga sheekeeyo labadii asaasiga ahayd bay ka hadlayaan suuraddu dee markay suuraduhu ka hadlayaan mid waliba xog ama cilmi dheeraada ama dhinac suuradaha kale aynan ka taaban bay marar badan ka taabataa ilah wuxuu yihi wاlfajri walayaalin cashr wالshafci wاlwatr wاlleyli idaa yasr wاlfajri baan ku dhaartay xilliga waaga berigiisa ah ee salaada subaxi ay soo gasho walayaalin habeennaan ku dhaartay cashirin oo tobanah washafci lamaanahan ku dhaartay iyo walwatri midka keligiiah walleyli habeenkan ku dhaartay idaa yasri markii uu socdo soo galo ama sii baxayo hal fii daalika intaan soo sheegnay qasamun dhaar wax ku oola ma u tahay lidii xijrin qofkii caqli leh ee garanayo waxyaabo waaweyn oo mudan in lagu dhaarto rabbina subxaanahu wa tacaala midka abuuree sameeyey uu yahay ma tahay dabcan jawaabtu haa way tahay weeye fajarku waa xilliga iftiinka maalintu bilaabanayo iftiinka habeenka iyo maalinta kala guurkoodu inay aayaadka waaweyne ilaahay ka mid yihiinna qur-aanka marar badan baa lagu sheegay marar kala duwanna waa lagu dhaartay wasubxi idaa tanafas subaxa waagiisu markuu soo iftiimo waxaynu ku soo marnay suuratu ida shamsu kuwirat ama suuratu takwiir baynu ku soo marnay marka waaga berigiisa oo iftiinkii maalinta horu dhaca iyo maalintaa iftiinkeeda xilligaa soo bilowday ilaahay waa kii famaxawna aayata aleyli wajacalnaa aayata annahaari mubsira maalinta astaanta iyo calaamadeeduna mid iftiinahoo wax la arkayaan idinka dhignay ujeeddadana waa kii suuratu naba iyo aan ku soo marnayoo litabtaquu fadlan min rabbikum waaye risiq inaad raadsataan oo shaqaysataan oo danaysataan ood xamaalataan wajacalna nahaara macaashan maalintii iftiinkeedii macaashan nolol raadin baan ka dhignayoo mid nolosha iyo kasabka la raadiyo habeenkiina waa la xasilaa iftiinkaa iyo maalinta iyo qoraxdaa iftiinka muujinaysa ee ifkeedu keenayana in allah keliya keenoon cid kala keenin cid kalena awoodin qur-aanka meelo kala duwan baa lagu sheegay fii suurati alqasas waa ka lagu yidhi qul ara'aytum in jacala allaahu calaykum nahaara sarmadan ilaa yowmi alqiyaama in jacala allaahu calaykum اlleyla sarmadan ilaa yowmi اlqiyaama man ilaahun hayru اllahi yaأtiikum bidiyaa haddii ilaahay habeen isku bixis noloshaba idinkaga dhigo yaan alla ahaynoo iftiinkan iyo nuurkan idiin keeni kara markii nebiyullaahi ibraahim calayhi الsalaam iyo ninkii boqorkaa ee gaaloobay ee namruud kutubtu ku sheegeen magaciisa doodii dhexmartee suuratu lbaqarana waa kii ku yidhi faina allaha yaatii bishamsi min almashriqi faati biha min almaqrib fabuhita aladii kafar ilaahay baa dhinacaa bari qoraxdii iyo iftiinka ka keena adugu haddaa rabbi too dunida wax ka maamusho dabagedi oo qoraxdaba dhinaca galbeedka ee u dhacda ka keen fabuhita aladii kafar waa awoodi waayeyo wax jawaaba waa waaye ama jawaab iyo xujo afgurisa a ku dhacday intaas waxaa lainoo sheegayaa iftiinkaas maalinta ee bilowday aan soo toosayno nabiguna ina baray ilaahay inaan uga mahad celinno waagu markuu baryo ee aad soo toosto ilaahaygiibaa mahadle axyaana bacdamaa amaatana wey wailayhi nushuur ilaahay baa dadka aakhara soo saari doona hadda soo toositaankaaga iyo soo yaaca guryaha ka soo yaacanayna ilaahay miduu nicmo uu noo nicmeeye weeye marka walfajri fajarkaan ku dhaartay oo bilowgii maalinta ah ah iftiinkii bilowgiisii isbedel in lagu waansamo ilaahay ugu talagalayah wahuwa aladii jacala alleyla waannahaara khilfatan liman araada an yadakara ow araada shukuura waa ilaahayga habeenkiiyo maalinta ka dhigay khilfatan isbedel kuwa isbedela inuu ku waansamo qofkii doonaya ama ilaahay nicamkiisa uga shukriyo markii iftiinku yimaado baad garan mugdigaad ku jirtay inaad nafis u baxday duurka markaad joogti iyo markii habeenku kugu dheeraaday iyo markaad rabtay inaad xamaal tagtood hawl ka gaartay iyo ee meel waliba xihan tahay waagu markuu soo beryo neeftaa kaa soo bixi nicmo weyn weeye maalintu ilaahay uu siiyey aadamaha hadday ku shukrinayaan walayaalin habeenaan ku dhaartay cashrin tobanna tobanka habeen saddex mid un weeye saddex tobanka habeenee bisha dilxijo ugu horraysa iyo tobanka habeenee bishan ka dambaysa muxarama ugu horraysa iyo tobankada habeen ee ramadaan ka mid ah ama toban hore weeye aan dhahno ama tobanka dambe ajirka badan han dhahno saddexdabana waa la yidhi laakiin tobanka muxaram ama bisha zaka ugu horaysa cidda tiri culimo ahaan lama yaqaan dad baa yidhi maahane marka aimmada culimmada tafsiirku soo guurinayaan waqiila waxaa la yidhi iyo dadka qaar baa sidaa yidhi maahane cid la magacaabay maanan arag sida loo badan yahay tobanka ramadaanna ibnu cabbaas baa laga soo guuriyey mana sugno kama asixin sida loo badan yahay salafku iyo khalafku tobankan habeen waa tobanka habeen ee bisha dilxijo ugu horraysay oo maalmaheedii wadata waana maalmaha camalkoodu fadliga badan yahay weeye xadiidka ibnu cabbaas ahaa maalmo camal la sameeya ka fadli badan ma jiro tobankaa maalmood nabiga inuu yidhi calayh salaatu wasalaam oo la yidhi xataa jihaadkana fadliga badnaana ka waran xataa jihaadkama fadli badna ilaa qof isaga iyo naftiisi iyo maalkiisiba jihaadka ku beelay maahane tobanka maalmood ee fadliga badan baa loo jeedaa waana habeenadoodii tobankii habeenee dilxijo wey sidaasaa ugu dhow washafci lamaanahaan ku dhaartay iyo walwatri midka keliga ah intaanu ahay wax khabar ah oo ku sugnaaday ma jiro waxaa looga jeedaa shafci iyo watri culimmaduna ilaa aad baa la isugu maandhaafoo laysugu khilaafay qaar toban gaarsiiya qaar ka badiyaba waxaa iila dhowaa aniga oo oon daahirka nusuusta wax waafaqsan laga helayaa in ilaahay shafcigana khalqigiisa uu uga jeedo walwatrina isaga uu isaga jeeda daatadiisa subxaanahu wa tacaala ilaahay oo watri lagu tilmaamayna way timid sunnaday ku asaxday khalqiga kaleoo dhanna shafciya lamaana inuu yahay qur-aankaa sheegay ama khalqigu lamaana inuu wada yahay wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacallakum tadakaruun wax kastoon abuurnayba labaan ka dhignay lamaanaan ka dhignay wixii naw qadarkiisa aynu aqoon ku garannaiyo indha ku aragnaba waa mid waxaynaan aragna wax ku lamaan buu leeyahay oo u dhigma qowlka sidaa odhanayee shafcigu khalqigaa looga jeedaa oo aqwaashaa ka mid ah watriguna nabigeenna ay ka sugan tahay alay slam fi saxiixayn min xadiidi abi hurayra ina lilaahi tisca wa tisciina sman miatan ilaa waaxidan man axsaahaa dakhala aljanna wa huwa witrun yuxibu اlwitr ilaahay sagaal iyo sagaashan magac buu leeyahay boqol buu leeyahay mid marka laga reebo soo isku mid maaha sagaal iyo sagaashan buu leeyahay iyo boqol hal dhiman buu leeyahay midka dhahdaba natiijadu isku mid waaye qofkii kooba jannaduu gelayaa ilaahay witrun keligii weeye yuxibu اlwitra salaada habeenkii watarka la tukaduu ku dhiirigelinayay lidaalika riwaayadka qaarkood ay yidhaahdeen ya ahla alqur'aani awtiruu fa ina allaha witrun yuxibu lwitr saas darteed culimmada qaar ba waxay yidhahdeen marka xadiidkaa ah iyagoo dhinac ka eegaya shafciguna waa salaada labalabada ah witriguna waa ragcadda keligeeda laakiin salaadu dhammaanteed ma wada labalaba ah watarka habeenkii maahane maya maqribku waa watar oo saddex ragcadood weeye lidaalika culimmada qaarkood witrun nahaar ku magacaabeen calaa kulli xaal aqwaashaa kii la rajaxaba waa iska ijtihaadi xadiidka odhanaya tobanku waa cashruladxaa weeye watriguna waa yowmu carafa shafciguna yowmu naxri weeye ma sugna xadiidka xadiid suganoo saxan maaha laakiin aqwaashaa kaaun baa igula dhowaa washafci khalqigaan ku dhaartay iyo walwatri rabulcizo daatadiisa ku dhaartay ilaahay oo isaga isku dhaartayna marar badan bay timaadaa waleyli habeenkan ku dhaartay idaa yasri markii uu socdo siyaaqa aayaadka qaybtiisa hore in lagu fasiraa u dhowo macnuhu ku dhammaystirmayaa hadday fajarku iftiinkii iyo maalin bilowgeed ahayd maalintii buu xambaarsan yahay habeenkuna waleyli idaa yasri markii uu si fiican u soo galee socdo ee mugdigu cagan dhigta tafsiirka wejka odhanaya baad mooddaa labada macno isqaabilkooda inuu ugu dhow yahay aayaadkan marka dhaartii wax hadhayba ma jiro saa haddaynu nidhaanoo khalqigoo dhanna lagu dhaarto rabbina daatadiisa ku dhaarto habeenno gaarana lagu dhaarto habeen iyo maalin iyo iftiin iyo madow ay xambaarsanaayeen iyana lagu dhaartaaye dhaar wax weyn kulansatay oo wax weyn lagu dhaartay wey saa darteed ba ilah yidhi hal fii daalika arrinkaa ma ku jira qasamun dhaar lidii xijrin qof caqli iyo garasho leh oo waxa laga hadlayo weynankiisa qiimayn kara dhaar loogu dhaarta ma tahay waa tahay maxaa dhaarta loo dhaaranayaa dhaartu waxaa waxay suuraddu xambaarsan tahay oo dhan baa lagu dhaaranayaa oo ah ilaahayna inuu xaq yahay aakhari iyo qiyaamihii isa soo saarkuna xaq tahay intiin baana laga sheekeynayaa kadibba waxaa la bilaabay intii diidanayd dhaartaa inay xaq tahay inay dhaar weyn tahay ilaahaygaa rabbigaa dhaartay inay rumeeyaan ummadihii diiday baa saddex laynooga soo qaaday saddexdii ugu dhibka badnayd waayo saddex ka mida kuwa ugu dhibka badnaa ama uguba daraabaa laynoo soo qaaday qowm mucaad iyo thamuud iyo fircawn baa laynoo soo qaatay alam tara miyaadan ogeyn kayfa siduu facala ku sameeyey rabbuka rabbiga bicaadin reecaad si ku sameeyey miyaadan ogeyn irama qabiilkii iram la dhihi jiray ahaa daati daatilcimaadi dheerarka u saaxiibka ahaa dheerarkoodu waxaan laba qiyaasi karin ahaa haddii aadam la abuuray wa tuuluhu situuna diraacan lixdan dhundhun isagoo ah qiyaastii labaatan mitir isagoo ah dherarkiisu intii aadam ka farcantay iyagoo kale lama abuurinoo iyagu way ka wada dheeraayeen intaa iyagu wax dheeraaday ahaayeen allatii caadkaasoo lam yukhlaq aan la abuurin milahaa iyagoo kaleeto filbilaadi uunkan aanu ilaahay aadamo lamida ku abuurin reecaad aadamaha intii ilaahay abuuray aadam laga soo bilaabo qoladii ugu xoog xoogga badnayd bay ahayd jirkooda joogooda muruqooda awooddooda cid lamida ilaahay ma abuurin aayaddani aayaad dhowray la mid tahay oo qisaska reer beebcaad marka laga sheekaynayo xooggooda lagu tilmaamo aan laba tusaale soo qaadna marna iyagoo ku faanaya marna nabigii ilaahay u soo diree huud ahaa oo nicmadaa xasuusinaya fii suurati اlacraaf nebi huud markuu qowmkiisa la hadlayo wuxuu ku yidhi wadkuruu id jacalakum khulafaaءa min bacdi qowmi nuuxin maxaa ku xiga wazaadakum fi اlkhalqi basta war xasuusta ilaahay qowmkii nabi nuux idinkaa ku xigay qumadii markii duufaanka lagu halaagay kuwii ku xigay ee dhulka la dhaxashiiyey inaad ahaydeen wasaadakum wuxuu idinku daroo idin dheeraysiiyey fi lkhalqi abuurka bastatan balac iyo weynan iyo awood buu idin dheeraysiiyey dad dadkii nuuxba ka waaweyn baa laydinka dhigay kuwii aad dhaxasheen iyagiina waad dhaxasheen xoog iyo qarana waad dheertihiin nicmadaa nicmada ilaahay xasuustuu yidhi laakiin iyagu bedelka ilaahay ku shukrin lahaayeen kibir iyo xoog bay ka qaadeen oo fi surati waxaa laynoogu sheegay fa caadun fastakbaruu fi اlardi bigayri اlxaq wa man ashaddu mina quwa waraa waa laydin cadaabi baad leedahaye annaga yaa saxar saa nooga gedin kara yaaba annagana taaban kara cidda awood iyo muruq annaga noo sheegan kartee na riixi karta waayo wa amaa caadun fastakbaruu waa kibreen dhulkiibay kubreen xaqdarray ugu kibreen wa qaaluu waxay yidhaahdeen man ashaddu minaa quwa annaga yaaba naga xoog badanoo juu noo dhihi kara horta waa laydin halaagiyo cagtaa laydin mariniyo yaaba na hawaysan kara horta awalam yarow ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa miyaynan ogeyn allihii abuuray inuu ka xoog badan yahay markaa khalqi lasoo barbardhigo loo la barbardhiga ma laha nimankii caad ahaa ee intaa xoog la ekaa ee intaa muruq ku faani jiray ee awoodda shaa u sheeganayay ilaahay miyaadan ogeyn suu ku sameeyey suu dhulka ula simay gadaal baa laga soo tilmaami doonaa in la wada halaagay quwa caad kowdheh iyo wa hamuuda hamuud ilaahay siduu ku sameeyey miyaadan ogeyn alladiina kuwaasoo jaabuu jaray asakhra dhagaxa jaroo bilwaadi togoga iyo meelaha ku yillay nimanka iyagana xoog waxay ka lahaayeen dhagaxa intay goostaan webigay isaga goyn jiray hadday rabaan buuraha intuu faaska u qaato oo dhinac dhan qoro guri inta qole uu rabaa ka jeexan kare jiray dhagaxa intuu soo qaado weyn iyo buurta iska soo qaado oo meel dhigto guryo ka samaysanaya miyaadan arag macnaheedu inay guryo aan buuraha laga jeexahayn inayna lahayn ma aha dhulka jilicsanna daare iyo dabaqyoay ka dhisan jireen daare iyo dabaqyo bay ka dhisan jireen buurahana dhagaxa bay dhagax ka jeexan jireen reecaad jaziira alcarabiyay joogeen ardulaxqaaf bay joogeen ardulaxqaafna waa koonfurta yaman ilaa saltanada cumaan waaye dhulkaasaa la ysku yidhaahdaa axqaaf dhulkaa waaye ree hamuudna madaa'inu saalix bay deganaayeen oo sacuudiga dhexdiisa dhinaca tabuug xigtaa madaa'inu saalix iyo dhulkii waadilqura aadamuhu jasiiraddan ay ka farcameen dunida kale gadaal baa lagaga faafay aaggan carabta iyo jasiiraddeedii iyo dhulkan shaam iyaa laga farcamay marka wahamuuda reer hamuud wuxuu ku sameeyey ilaahay miyaadan ogeyn aladiina kuwaasoo jaabuu gooyey asakra dhagaxa goyn jira bilwaadi waadiyada togaga dhagaxa toga ku yaallana waa goosan jireenoo gebigaa weyn ee buuraha maraya hadday rabaan isagana waa ku jari jireen ciidan badan bu uma baahnayn biyo xidheedna haddii la samaynayo ama buuro la rarayo ciidan buuma baahnayn keligiibaa nus iyo intuuga baahanya buurta goosan jiray nimankii xoog gaal ahaa iyagana nabigii ilaahay u soo diree saalix ahaa uu ku waaniyey marna fii suurati alacraaf bay ahaydo wadkuruu id jacalakum khulafaa'a min bacdi caadin wabawa'akum fi اlardi tattakhiduuna min suhuulihaa qusuuran watanxituuna aljibaala buyuutan dhulkeedaa dabacsaneen buuraha lahayna daara iyo dabaqyaad ka dhisataan meesha buuraleyda ana buurahaad guryo ka qodataan reecaadna idinkaa ku xigay war wixii aad ku dhacay miyaydaan xasuusnayn taariikh ahaan u maqal warjooga marna fii suurati shucaraa buu ku yidhi watanxituuna aljibaala buyuutan faarihiin idinkoo ku tamashlaynaya buurahay guryo ka qodanayaan awooddaa iyo xooggaasa iyagana aadamuhu soo mareen aadamihii hore inaga horreeyey saasay u xoog badnaayeen innagana intaan itaaliya tabar leenahay waad aragteen markaad isbarbar dhigto ninka buurta keligii guri ka dhisanaya iyo buurta goosanaya iyo innaga markaad isbarbar dhigtoo toban kiilo qaadila shanta kiilo dhibba ku tahay inuu waxooga yar hinjiyo inteen isu jirnaabaad u malaynaysaan taa waxaad barbar dhigtaa cimriga iyo da'da inteen isu jirnaa aadam iyo dadkii hore kun sanay noolaan jireen innagana sitiin iyo sabciin bay waayeelku gaaraan intooda badan itaalka iyo awoodda jirku lahaa way soo yaraanaysa cumriguna waa soo gaabanaya khalqiga cumrigiisu waa soo gaabanaya nebi aadan cumrigiisu kun sano ah nabi nuuxna falabia fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caaman way iswadeen itaalka iyo xoogga iyo dheerarka iyo da'da iyo cumrigu awoodda jirku lahaa iyo ayaamta sanadaha maraya adkaysigiisa iyo awoodda yare innagu aan leenahay iyo sanadaha yar su ugu howlgabaya sooma arag goortay lixdan toddobaatan sano ku marto jirkaaga tabarba kuma harin jirkooduna wuxuu adkaysan jiray kun sano innaga hadda haddii kun sano aad gaarto inteebuu leekaanayaa qof boqol hadduu gaara baababa maba jiraba saas darteed awoodda jirkoodu iyo acmaarta da'doodu way isku habboonayd mar kastoo nabigu saa darteed waa ka yidhi aadam ilaahay wuxuu abuuray wa situuna diraacan lixdan dhundhun isagoo ah baa la abuuray ilaa labaatan mitir waay famaa zaala alkhalqu yanqus khalqigu hoosunbuu soo dhacayay cimri ahaanna hoos baa loo soo socday itaal ahaan iyo awood ahaan jirkana hoos bay usoo socdeen lama isku beeganoo isu qiyaasi kara jirko inta sane adkaysan karo ba hadda cumrigiisa laga soo dhigi jiray sidii bay ku socotaa intay naga dambaysana lixdanka ma adkaysan doonaan mise quruun waxaa soo socotaay afartan baan la dhaafi doonin allahu aclam waa laga yaabaa inay timaado saas darteed reer hamuud watanxituuna aljibaala buyuutan faarihiin iyagana ilaahay rumeeyaa laga waayo markaase waxay ku yidhaahdeen yaa saalixu qad kunta fiina marjuwan atanhaanaa an nacbuda maa yacbudu aabbaa'una wa inanaa shakin mima tadcuuna ilayhi muriib waa ku gacansaydeen caadna qowmkiisii nebi huudna qowmkiisii caad waa ku gacansaydeen iyo wa fircawna fircawn dil awtaadi dhakowyada iyo dhagxaha eh, rukumada ciqaabta lahaa fircawnoo isna ku caanbaxay khalqiga in la cadaabo khalqiga noocyada loo cadaabo iyo sida ummadda ummado loo baabi'iye ku caanbaxay itaaliya awood kuwaa lama ekayn laakiin taariikh wuxuu ka tegey aadamuhu ilaa hadda ay darsaan nin kastoo rabo xuquuq inuu ku tunto ummado baabi'iyoo gumaadana taariikhda fircown baa cashir u ah nin kastoo raba tuqyaan iyo baabiinumad inuu ka hor tagana qisada nebi muuse ree reer bani israa'iil baa cashir u ah wa fircawna fircawn dil awtaadi uu saaxiibka ahaa rukumada iyo dhakawyada qotonsaday culamada qaarba waxay yidhaahdeen war maye ahraamaadkan masar ku yaalla isagaa sameeye hala dhaho laakiin waxaan la haynin caddayn taariikh inay fircoonkii sameeyey laga hadlayo baan la aladiina kuwaasoo saddexdaba marka la ysku daro daqow ku kibray filbilaadi adduunkan ku kibray oo qolo walba kibir iyo qooq ka batay oy qolo man ashaddu minaa quwatan yidhaahdeen fircawnna uu yidhi maa calimtu lakum min ilaahin hayri ilaahan ani ahayn idiin ogahay ma jiro tala aan tayda ahayna lama qaato maa uriikum ilaa maa araa aniguna weligay ma ahay wamaa ahdiikum ilaa sabiila arashaad tala aantay ahayn lama lama sheego aniguna taydu weligeedba ma qaldanto rabbukum alaclaa baan ahay yidhi halkaa ka gaaray alladiina kuwaasoo taqow ku kibray fi lbilaadi adduunka oo fa akaruu badiyey fiihaa adduunyada alfasaada fasaad ku badiyey qowmu caadna nimankan reer caad la yidhaahdana waidaa baashtum baastum jabbaariina waa reer saalaxna hashii mucjizaday dhaheen aayad noo keen ay nabi saalax ku dhaheen ee hashii loo soo diray waa kuwii dilay suuratu shamsi noogu iman doonta idin bacaa ashqaaha fakadabuuhu facaaqaruuha fadamdama calayhim rabbuhum bidambihim fasawaaha baa inoo iman doonta fa akaruu fiihaa way badiyeen alfasaada bay badiyeen fasaba calayhim alla waa ku dulshubay rabbuka rabbigaa wuxuu ku dulshubay sawta cadaabin nooc cadaab uu qolo walba nooc gaaroo cadaabah buu ku shubay oo ku sii daayey saddexdaba adduunkaa lagu cadaabay mid walbana nooc gaar ah baa cadaaboo lagu shubay saddexdabana qur-aankaa laynoogu sheegay amaa reecaad dabayl toddoba maalmood iyo toddoba habeen isku bixisaa lagu soo daayey markaasaan intii rumaysan mooyeen xabadi ka hadhin maydkoodii baa kadib lasii tilmaamay faarsalnaa calayhim riixan sarsaran fii ayaamin naxisaatin dabeyl dhawaq bixinaysaan ku soo deynay maalmo maalmo nuxuuso ayaan darro ahayd iyaga imisay socotay sabca layaalin wa amaaniyata ayaamin xusuuman oo xiriir ah toddoba habeen iyo siddeed maalmood oo isku bixisa bay dabayshii ku socotay dabayshaasi wax ay dhaafaysoy u timid oo wixii loo soo diraya hal qofoo iyagaa ma dhaafaynin hal qofa maa tadaru min shayin atat calayhi ilaa jacalathu karamiimi waay burbur bay ka dhigtay markaasay markay dabayshii istaagtay iyagoo wada intay geedkan quwadda intaa leeg ahaa oo meydkoodii agalaxyahoo daadsan yahay baa qur-aanku sawiray fatara alqawma fiihaa sarca kaannahum acjaazu nakhlin khaawiya waxaad arkaysaabaa dadkiioo saa u yada yaalla reecaadaha waxaad moodaa timir weyn dabadeedoo salka u soo fuqay geed weyn oo timir ahaa oo intuu dumay xididadii u soo fuqeen dabadooda waaweynankooda saasaad moodaa baa layidhi iyo dheerarkoodaba timirta dheerdheerarkeeda intay leegtahay ma aragta weynankoodii iyo dheerarkooda timir xididadu usoo fuqeen oo daadsan baad moodaa baa layidhi soomaalia geedaha markay dabaylaha waaweyn dhacaan intuu dumo geedka dogobkaee dhacee salku soo fuqay sidood bay halkaa bakhtigoodii saa loo daadiyey reecaad halkaasaa ku dhacday dabayshaas reer amuudna waxaa layna yidhi sayxatan waaxidatan qaylaa lagu soo daayey dhulkuna waa la gariiray fa akhadathum arajfatu fii diyaarihim jaaimiina dhulkoo la gariiray iyo qaylo dhagahooda dilaaceen baa lagu sii daayey huf hal kama harin iyadana suuro badan baa qur-aanka lagaga soo sheekeeyey qowmu fircawnna wa aslafnaa alaakhariin nabi muuse markii la yidhi fawxaynaa ilaa muusa an idrib bicasaaka albaxra fanfalaqa fakaana kullu firqin kaطawdi اlcadiim badii baa laba u kala dilaacday faanjaynaa muusa baalku waana dhibay faanjaynaa muusa waman macahu ajmaciin muuse iyo intii rumaysay baan badbaadinay wa azlafnaa ama alaakhariin qoladii korena waa ku soo dhoweynay wargaara wargaara warmara warmara war jidku waa bannaan yahay baa qalbiga loogu wada tuuray ma nimankii baad ka haraysaan war kuwa dhinaca shay taagan yihiin inta yaree biyaha miya markay ku soo daba dhammaadeen kii u horreeyeyna uusan bixin kii u dambeeyeyna soo galay baa layidhi siida biyaha socdaa la yidhi ilaan amar ilaahay bay ku taagnaayeen derbina ma haynin xargana ma qabtaan biye faanjaynaa muusa waman macahu ajmaciin uma agraqnaa bacdu lbaaqiina waay intii hara intii soo hadhay baan halaagnay markii biyihii lagu sii daayey fircawn waa ka ashahaatay ilaahay soo qur-aan kuma dhihin wajaxaduu biha way diideen aayaadka ilaah iyo muuse waa diideen wastayqanadaa anfusuhum qalbigooda hoosna way ka og yihiin inay runtahay qalbiga hoose wuu ka og yahay inay muuse runtii yahay isagu been uu sheegayo ilaah ahayn in ilaah abuuro mucjizo kitaab ilah waa garanaya laakiin waa diidey markaasuu afka kala furtay aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iila wa min almuslimiina ku yihi waxaan rumeeyey allihii ay muuse iyo dadkiisu rumeeyeen aniguna saacaddaa laga bilaabo muslim baana cadaab ilaahay hadduu soo dego towba lama aqbalo awaakhirta suurat اlancaam soo inuguma dhihin hal yanduruuna ilaa an taأtiyahum اlmalaa'ikatu aw yaأtiya rabuka aw yaأtiya bacdu aayaati rabbik yowma yaأtii bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsa iimaanuhaa lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaaniha khayran nafaan horay u soo rumaynin iyo haddaan camal saalixa sumayn midna la iskama yeelo waxaa ka mid a qarqarisada inay gaarto qiyaamadu inay timaaddo cadaab inuu soo dego ummad cadaab soo degay laga badbaadiyey qowmu yuunus baa jira falowlaa kaanat qaryatun aamanat fanafacahaa iimaanuhaa ilaa qowma yuunus lamaa aamanuu kashafnaa canhum cadaab alkhizi fircawn waxaa sugan nabigeenu jibriil inuu ka wariyey wuxuu yidhi haddaad arki lahayd maalinkaas anigoo ciidda dhulka badda intaan ciid dhooba ka soo qaaday fircawn afka u geliyey oo diidaya intuu ku celiyey amay naxariis ilaahay haleeshaayoo laga aqbalaa isleh isan ku celinin laho afka dhooba ugu guraya haddaad arki lahayd taasi waxba kama duwanaa habaarkii nabi muuse ilaahay aqbalay fii suurati yunis rabbanaa inaka aatayta fircawna malaahu ziinata alxayaa rabbanaa inaka aatayta ziinata waamwaala fi اlxayaaةi اdunya rabbanaa liyudiluu can sabiil yadiluu can sabiilik rabbana طmis calىa amwaalihim washdud calىa quluubihim falaa yu'minuu xataa yaraw اlcadaab alaliim ilaahu qalbigoodana adkee xoolahoodana baabi oo na ka dhig ilaahu yaanay kuba rumaynin ilaahay cadaabka arkaan cadaabkii markuu ku dhacayna wakhtigii toobadii waa dhammaaday fircawnna waxaa la yidhi laakiin hal wax baan samaynaynaa falyowma nunajiika bibadanika litakuuna liman khalfaka aaya jirkaagaanu badbaadin ruuxdaada maaha nafti iyo ruuxdu jirku waa isdaayeen laakiin jirkaagaoo lagu waana qaato hadda qoladii caad saa lama dhihin amuudna saa lama dhihin qowma nuuxoo sagaal boqol iyo konton sano la dhex joogayna lama dhihin fircawn wax gaaroo wataa balaa ku dhacday oon suuratu naasicaad ku soo tilmaannay saa darteed ilaahay wuxuu yidhi fasaba alayhim rabbigood fasaba calayhim wuxuu ku dul shubay rabbuka rabbigaa sawta cadaabin nooc cadaaba qolo walba si gaaru ugu cadaaba adduunyada aakharana waa dhimay ina rabbaka rabbiga la bilmirsaadi kii cimil ugu jira waaye ilaahay dadkaa jooga lalayahay meel buu ku sugayaayoo wakti buu qof walba la sugayaa waa la waaniyaa wuu nicmeeyaa muddaa loo sugaa wax loo sugaba ilaahay ma halmaansana ilaahay ma halmaansana nabigu waa kii ala slam in allaha la yumlii qofka aalimka ilahay waa u xataa idaa akhadahu lam yuflitu markii uu qabto ma sii daayo muddaa dadkaa loo madax salaaxayay sugitaankaa loo sugayo weliba istidraaj baa lagu samayn nicam baa loo samayn fircawn iyo qoomkiisu sagaal aayadood baa la tusay faarsalnaa calayhim uufaana duufaan baa lagu soo diray war muusew ilaahay la hadal waan toobad keenaynaa hadduu naga qaade waa laga qaaday rah baa lagu soo daayey weelashii ka wada buuxiyey dhiig baa lagu soo daayey injir baa lagu sii daayey la kari waa markii dambe maxay istaageen mahmaa ta'tinaa bihi min aayatin litasxaranaa biha famaa naxnu laka muminiin wax kasta ood samayso kolla ku rumayn mayno waa intaas haddana boqortooyo iyo maal iyo xoolo iyo iska haysteen ilaa maalinka la halaagayo dharag bay ku jireen ilaahay sooma dhihin fii suurati اlancaam falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay markay diideen ay ka jeedsadeen ay ka tageen wixii lagu waaninayay albaabada adduunyadaa loo furay xataa idaa farixuu bimaa uutuu markay aada ugu farxeen ay si fiican isu dhigteen akhadnaahum baktatan kadis baanu qabanay waay marka labilmirsaadidii markii la kari waaye xariggaa loo sii dayn waxay rabeenna farahaaga faraha looga buuxin iyagoo isdhigtay oo waxba ma jiro leh oo dhib iyo abaar iyo wixii soo maray halmaamay oo ku markii la leeyay war ka daaya marka la yidhaahda ku leh qad masa aabaa'ana dara'u wa saraaw fa akhadnaahum baktatan waay kadis baa loo qabanaya saa darteed haddii qof daalima oo dembi galay oo ummad dhibay oo haddana iska jooga aad aragto waa sanastadrijuhum min xayu laa yaclamuuna waay waa loo xarig daadinayaa si aynan ogeyn sidaa ogow laakiin ilaahay ma halmaansana walaa taxsabanna allaha aafilan camaa yacmalu aalimuun inamaa yuakhiruhum liyowmin tashhasu fiihi absaar ilahay inuu halmaansan yaha u malayni marnaba fama linsaanu insaanka idaa mabtalaahu hadduu imtixaano rabbuhu rabbigii oo faakrabahu uu ku maamuuso maal oo wanacamahu uu nicmeeyo fayaquulu wuxuu dhi rabbii rabbigaybaa akramanii isharfayoo ijecel agtiisaan qiimo weyn ka leehay waama idaa mabtalaahu hadduu imtixaano oo faqadara calayhi ku ciriiriyo risqahu risqigiisiiyo noloshiiyo maciishadii fayaquulu wuxuu hi rabbi rabbigaybaa ahaananii iduleeyo inacay waxaa layna tusayaa laba arrimood bay aayaddani xambaarsan tahay mid waxay xambaarsan tahay imtixaanka iyo ibtilaan adduunyadan u joognaa innaa khalaqna alinsaana min nuطfatin amshaajin nabtaliihi waan imtixaanaynaa imtixaankuna caafimaadkuna waa imtixaan cudurkuna waa imtixaan faqrigu waa imtixaan dharagti iyo taajirnimaduna waa imtixaan inaad ilmo leedahayna waa imtixaan ilmo la'aantuna waa imtixaan adduunyadan waxa ku marayoo dhan dhib shar iyo khayrba waa imtixaan saa darteed baa aayaddii suurat ambiyaa ilaahay ku yidhi kullu nafsin daa'iqaة اlmowt wanabluukum bالshari wاlkhayri fitna wailaynaa turjacuun naf kasta way dhiman laakiin intaynan dhiman waxaan ku imtixaanaynaa shar iyo khayr baanu idinku imtixaanaynaa qof loo kulmiye iyo qof mid un loo daayaba aakharana ilahi baa usoo noqonaysaano waxaad imtixaankii waxaad natiijo keenteen idinla xisaabtami doona aayad kale suurat lacraafa soo ahayn wanabluukum wabalownaahum bilxasanaati wasayi'aati lacallahum yarjicuun waa ku imtixaanay wixii wanaagga ay jeclaayeen iyo wixii ay dhibsanayeen labadaba caruurta iyo haweenkana waa la jecelyahay xoolaad ururisay xoolaad ururisay reeriyo ilmo tabacun soo maha waxaad tabacday oo dhanna reerkiiyo ilmaha ku bixisow maaha waclamuu annamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna iyadana ogaada imtixaan weeye waa nicmo dhinac dhinacna waa imtixaan faqriguna waa imtixaan xoolahaad haysana waa imtixaan labadaba bal kan inaad ku shukridana waa lagu imtixaani tan inaad sabirtana waa lagu imtixaani mid kalena aayaddu way ina bartay caqliga iyo garaadka aadamaha iyo sida uu u fikiraayey qofkii xoolo leh ilaahay inuu jecel yahay bay moodaan qofkaan xoolo lahayna ilaahay inuu nacay bay moodaan agtooda waxaa qiimo lagaga yeeshaa inta aad xoolo leedahay waxaadna qiimo beeshaa markaad xoolo weydo haddii maanta xoolo lagugu ogyahay dadka ninka ugu dabaalsan baaduqa ninka ugu qiimo badan ee ugu diracsanna hadduunan maanta xoolo haynin cidi waxuma dhiibato cidna waxma weydiiso midkaad og tahay inuugu jaahilsan yahay oosan waxba soo akhrisaninee suulka ku saxiixa ugu caqli gaaban yahay ee dabaalka ah haddii ilaahay xoolo siiyo kii mutacalim ahaa iyo kii brofesor ahaa iyo kii caqli badnaa iyo kii wax yaqiinay isagunbaa masallaha iyo kabaha loo wada wadi waryaasoo saas maa haa sayidi saanbaa la wada dhihi dadku waa xoolo wanaasu xayu yakuunu ljaahu walmaalu way indhaha bini aadamku maalka ku weyn adduunyadan aad bay u jecel yihiin waa laynoo sheegi doonaayo watuxibuuna almaala xuban jaman baa layna dhihi doonaa aadamuhu ninkani wuxuu u haystaa ilaahay baa ijecel waxaa xoolaha adduunka la siiyey rabbii akraman tusaalayow baa qur-aanka layna siiyey suuratu lkahfi waxaa laynagu baray laba ninoo midna xoolo badnaa midna xoolo yara kii ugu faanay anaa kaa xoolo badan ana akaru minka maalan wa acazu nafaran wuxuu gaadhay inuu yidhaahdo ilaahay inuu jecel yahay baad ku garan xoolahaan haysto aakhare xataa haddee la isoo bixiyo kollaba xoolo ka badanunbaa laysiin waa ilaahay baa jecel mar walba walain rudidtu ilaa rabbi laajidanna khayra minhaa munqalaban aayadda waxaa shabbahda aayadda awaakhirta suuratu fusilat walain rujictu ilaa rabbi ina lii cindahu lalxusna macnaha mafhuumkaas baa ilaahay tilmaamayay inuu been yahoosan jirin fii suurati saba ahayd baan ma markuu lahaa wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindanaa zulfa xoolihiinna iyo ilmihiinna midna ma aha kuwa alla idiin dhowaynayo inuu idin jecel u dhowdihiin astaan iyo calaamadu ah laakiin aadamahaa sidaa u rumaysan faama alinsaanu idaa mabtalaahu rabbu hadduu imtixaano fa akramahu uu karaameeye xoolo ku karaameeyo racabhu u nicmeeyo fayaquulu rabbii baa akramanii ijecel rabbi baa isharfay agtiisaan qiimo ku leeyahay agtiisaan ku weynahay walidaalika xataa risaalada ilaahay soo dejinayo iyo cidduu nabi ka dhigayo markii nabi maxamed ilaahay soo diray soo nimankii ala slat slam quraysh sowma dhihin wiilkan ninkan faqiirka maxaa laga soo diri labada ninee taajiriinta ee waaweyn lowlaa nuzila haada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayni cadiim bay dhaheen ragga odayaashaee waaweynee maalqabeenada baa lagu soo dejiyey qur-aanka xataa waxyigii ilaah iyo risaaladii waxay rabaan oo ibni aadamku isleeyihin kanaaba ilaahay u dhow xoolaha badane baa lagu soo dejiye saasay isu haystaan isna wuu ismoodayaa ilaahay inuu jecel yahay dadkuna ilaahay agtiisa inuu kuwa yahay moodayaan walidalika fii suurati alqasas qisada qaaruun marka laynoo sheegay maxaa la yidhi markuu soo baxay fii ziinatihi qaala aladiina yuriiduuna alxayaaةa اdunya yaa layta lana mila maa uutiya qaaruun inahu laduu xadin cadiim alla ayaan badan ayaa weyn wey dheen nasiib badan aad u nasiib weyn wey alla isagoo kale yaa nasiiye markii dhulka lala gooyeyna way kaana allaha yabsuط الrisqa liman yashaau min cibaadihi wayaqdir lowlaa amana allahu calayna lakhasafa bina waryaa ilan ilaahay cidduu doono ataa dadku xunbu ilan xoolo siiyaabay leeyihin hadda yaab iyo ama kaag la taagan yihin weli wallaahi ilaahay hadduusan noo nicmaynin intii xoolo saa naloo siiyo umbaa saa naloo cadaabi lahaa markii hore waxay u haysteen nasiib weynida ilaahay agtiisaba inuu nasiib weyn ku leeyahay qofkaas caqliga aadamuhu wa kaas rabbii akraman iyo rabbii ahaanan ilaahay agtiisana waa innaga wuxuu diintu ina bartay iimaan iyo camal saalixa qiimo lagu yeeshaa alaa ina wliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun lama dhihin kuwa xoolaha badnaa wey inta siyarka ambiyadana wax maal badnaa waxaan xasuustaa nabi sulaymaan oo ilaahay mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdii laga aqbalay maalin weyte nin baa weydiinayay ma ku ducaysan karaa ducadaas rabbi hablii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdii ma ku ducaysan karaa adduunyadan saasaynu wada jecelahay saa darteed ilaahay wuxuu yidhi ayaxsabuuna ana maa numiduhum bihi min maali wabaniin musaaricu lahum fi lkhayraati bal laa yashcuruun ma waxay u malaynayaan waxaan xoole iyo caruur adduunyada aan ku siino in khayrkii aakharo oon qayb u soo dedejinnay uu yahay may u malaynayaan maya buli ilahay saa maha ma dareensana waa la is imtixaanayaa qofkii xoolo lahow imtixaan baad ku jirtaa ma ku shukriyaysaa waajib ma ka gudanaysaa dadka baahan ma ka xidhiirinaysaa agoonta ma tabaysaa masaakiinta wax ma taaranaysaa raximka iyo qaraabada wax ma u taraysaa haddaad u tari weydo ayaad soo socdaa tilmaami doona waxa kaa go-an intaasaa laysu wada imtixaanayaae falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum inamaa yuriidu اllaahu liyucadibahum biha fi اlxayaaةi اdunya watazaqa anfusuhum wahum kaafiruun soo towba mahayn suura tob ahayd baan u malaynaya kalla sidaas ma aha in xoolaha qofka la siiyena la jecel yahay qofkaan xoola la siinina la nacay maaha bal laa tukrimuuna ma karaamaysaan oo ma dhaqaalaysaan alyatiima agoonka kuwiina xoolaha la siiyey agoonka ma dhaqaalaysaan oo wax ma tartaan walaa taxaaduuna kumana guubaabisaan oo iskuma boorisaan calaa acaami miskiini miskiinka in wax la siiyo wax la taro wa waa cuntaan aturaaa dhaxalka aklan cunid laman oo weyn baad cuntaanoo waad ka boobtaan inta taagta daran iyo dumarkaba waa qadisaan wa almaala xoolahana waa jeceshihiin xubban jacayl jamman oo weyn baad jeceshihiin waxa waxaa idinka keenaya xoolihiibaa waxaynan ahayn baad u haysataan aad baad u jeceshihiin aada u jacaylkiina muxuu idin dhexeshiiyey agoon iyo ilmo yar yaroo masaakiina aabbahood xoolaha uga dhintay dumar tabar daran inaad ka boobtaan ood ka dhacdaan oo inta taagta daran waad boobtaan oo waad dhacdaan intaan waxaysanin waxba ma taarataan miagoon agoonkana ma dhaqaalaysaan dadka waxaa u tabardaran agoon iyo miskiin waa labadii ugu tabar inaad wax taarataan iska daaye ood wixiinna wax ka siisaane waxoodii baan idinka nabadgelin inaad wax tartaan iska daa agoon iyo miskiin iyo ilmo yaroo taag daran waxaad ku haliilaysaan ood boobaysaan wixii yaraaye aabbahood uga dhintay yaad boobaysaan halkaasuu xoolo jacaylka iyo maalka weynankiisu idiin noqday waxaad noqoteen sidii nabigu sheegay tacisa cabdudinaari tacisa cabdudirhami waay addoon baa shilin baa addoon loo yahay xoolaha noolkooda iyo moodkooda baa addoon loo yahay iyagaa la caabudaya iyagaasaa xiriirkaaga kuxakamaynaya xiriirkaaga iyo goyntaada iyagaa colaadaada iyo nabadaadii haya iyagaa saaxiibkaaga iyo qofkaad colka la tahay ku haya iyagaasoo kaga shisheeye kuwa kalaa sidaa ma aha waxaasi waa imtixaan jacayl iyo nacitaan ma aha bal laa tukrimuuna ma karaamaysaan alyatiima agoonta ma karaamaysaanoo ma dhaqaalaysaan wax ma tartaan wax ma taarataan kama warqabtaan adoo raashinkii qurmay daadinaya bu agoonka dariskaaga adabkiisu ah dansanaada walaa taxaaduuna iskuma dhiirigelisaan isma fartaan iskuma guubaabisaan isma xasuusisaan calaa طacaami اlmiskiini qofka miskiinkaa in la quudiyo wax la taro oo xataa haddii aad wax weyday adigu war dadka lama hadashid war ilaahay ka yaaba war masaakiinta waxa loo taro war aan quudinna ma dhahdaan innagu dad masaakiinoo baahan markii la arko adoo muslina oo miskiinkan baahan musliya baad leedaa waxay adihii gaalada ee waxaa bixin jiray ku gaalaad rabtaa inuu wax bixiyo waxaa lagaa rabaa adu miskiinka inaad wax siiso wixii kaa tabarbatay inta kuugu dhow inaad u qayla dhaamiso dadku inay noqdaan mujtamac kooda taagta daran xasuusta kooda tabaalaysan tabaya koodaan waxaysanin wax u huraya saa inaad noqotaan lagaa rabo ood nicmadii ku shukrido ilahi waxaynoo iman doonta aayado badan oo arintaa ka hadlaya oo agoonka iyo miskiinka inagala hadlaya suurat duxa waxaa inoogu iman doontaa faamaliyatiima falaa taqhar ilmaha agoonkaah ha xooginoo ha qasbin halkan dhaxal baa la xoogayaa soo maarti wa ama saa'ila midka tuugsanaya miskiinkaana falaa tanhara canaanan haddaad wax siin kartana sii haddaadan wax siin karinna qowlu macruufun wamaqfirat khayru min sadaqatin yatbacuha adan inaad wax siisoo tirahda hoo ku go imaanka alla ku tiriye waxaa ka fiican allaha kuu sahla inaad tiraahdo intuu haysta haddaad ku qabsatana waxaa lii sheegayay qolyahaynan sbabawaagee kuwii mindiyaha wadan jiray nin miskiinoo masaajid masaaj ka tuugsaday habeen markuu baxay dhexda intay istaageen <laughs> inay ka qaateen intay mindidii ku qabteen bay ka qaateen wada kii agoonkaa dhacayay miskiin masaajid waxyar ka soo tuugsaday ka mindida banaanka oo la istaagay ka daadsaday soo miskiinkii waxa la tara lahaa mid wixii yaraayee loo ururiyey kasii dhacaya ma waa masaa'ila falaa tanhar suurat masadna waxaa inoogu iman doonta suurat lmaacuun baan leeyahay arayta aladii yukadibu biddiin fadalika aladii yadcu lyatiim walaa yaxudu calaa acaami lmiskiin miskiinka agoonku say u wada socdaan mar walba ma aragtaa sadaqaadka waajibkaa ah, zakada dadka la siina lagu wada dar ilahi subxana watacaala dadka xoolahoodii wax in la siiyaa aayaadka ka hadlayaan in la dhaca xoolahooda la qaatana suurat nisa ilaahi wuxuu ku yihi in aladiina yaakuluuna amwaala lyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naara wasayaslawna saciira naar huraysay geli doonaan xoolaha aad ka xoogteed cunteed ama ka khayaantayna dab aya naar aada liqaysa wey mararka qaarkood ilahi wuxuu noo tilmaamay sida wax loo farsameeyo xoolaha agoonta marna waa dhac booba marna waa dhac farsamaysan dhaca farsamaysan ma taqaanaa xoolaha nool markay isugu jiraan agoonkii radbaxiyo waxbuu u baahan neef baa in loo gadan la rabaa neef yar baa u gooya wixiisi maya mid weyn baa laga soo qaban mid yaroo xunood adu leedahaad ugu bedeli kii xumaabaad u gali anu neef baan kaga bedashe waa khayaano soo maha saa darteed baa aayadda lagu sheegay xoolihiinna xoolahooda ha ku bedelina intayna weynaanin ka gaadhsii xoolahooda boob ha dhihina saa darteed haweenka waxay isugu dari jireen carabtu dhaxalkana way ka qadin jireen xoogna way ku guursan jireen gabadha agoontaa hadduu isagu dad ugu xigo guurna guursanna karo xoolihiina wuu ka dhici duqi markuu dhinto iyadiina xoog buu ku guursan cid yadii ahal iyo qaraabo hoos kala xididay oo dulmiga ka daadhihiina ma laha xoolaha markuu ka dhacayena isagaaba tol u ahaa isagaa dhinac tol u ah isagii dhacay baa xoog ku guursan qisada sida ay labada dulmiya isa saarana baa labadii oo isa saaran qur-aanku xusay wayastaftuunaka fi الnisaa'i qul illaahu yuftiikum fiihinna wamaa yutlaa calaykum fi اlkitaabi fii yataama الnisaaءi alaatii laa tu'tuunahunna maa kutiba lahun watargabuuna an tankixuuhunna qaarkoodna hadday foolxun tahayna xoolahana uu ka qaadayana bax buu dhihi qaarayna watargabuuna aad nacaysaanna waa la dhihi karaa an tankixuuhunna can haddaan qadarno haddaan fiiha qadarnana inuu xoog ku guursaduu rabaa hadduusan jeclaasninna xoolihii lagu soo raaci lahaana waa ka xoogay iyadiina bannaanku ku tuuray waa agoon maa kutiba lahunnana siin maayo dhaqankaa carbeed bay soomaalidu qayb ka soo gaartay markay gabdhaha laga xoogi jiray dhaxalka laga qadin jiray ama carruurta yararka agoonta wax laga xoogi jiray wainahu lixubi اlkhayri la shadiidun dheh wataakuluuna waa cuntaan aturaaa dhaxalkana aklan cunitaan laman weyn watuxibuuna almaala xoolaha jeceshihiin xuban jaman jacayl weyn baad xoolaha jeceshihiinoo iyaga dartood baad u dhimanaysaanba naf iyo wax walbana u goynaysaan kalla sidaas ma aha xooluhu iyo adduunyadan dhadhankeeda iyo nicmadeedu iyona saa idinla weynaani saa uma weyna waxsaa loo jeclaadana maaha waxsaa la isu raaciyo mustaqbal weyn lagu xidhana maaha idaa dukad haddii la burburiyo alardu dhulkan dakan burburin dakan burburin oo wajaaa uu yimaado rabbuka rabbiga iyo walmalaku malaa'igtii ay yimaadaan safan safan malaa'igtoo safsaf ah oo wajii'a la keeno yowmaidin maalintaas bijahannama la keeno yowmaidin maalintaasu yatadakaru linsaanu aadamuhu xasuusan doonaa wixii uu soo sameeyo xasuusan doonaa wuxuu doondooni doonaa oo jeclaysan doonaa inuu si uun isu daba qaban lahaa wa annaa lahu sidee bay ugu suuragal tahay addikraa waa xasuus xasuus iyo waansamo maxay hadda u taraysaa yaquulu wuxuu leeyahay yaa laytanii shallaytadayde qadamtu maxaan u soo waayey lixayaatii noloshaydan dambe maxaan wax ugu soo horumarsan waaye oo waxuun keensan waaye shalayta iyo walwalkeed wax ma taraan hadda isdaba qabo waxaa layna raray adduunyadii baan joognay xoolihiiiyo saasaan u dhaqannay dulmigaasaa la sameeyey xuquuqdii baa laga gaabiyey waajibaadkii baa la gudan waayey lamama joogsaninee ummad baa la dulmiyey xuquuq iyo hanti xaq la'aan ah baa la qaatay dunidani way dhammaatay daar aakharaa la tegey dunidii waa la rogay dadkiina waa la soo nooleeyey qiyaamaa la yimid rabbi baana la hor istaagay jahannamana waa la keenay xisaabna waa la isula yimid xaggee baad ku tirsanta maxaad horay geysatood filaysaa ma raynrayn baad filanaysaa mise welweli iyo walbahaar iyo shallayto iyo yaalaytani baad sugaysaa qiyaamadii oo timid iyo naartii oo la keenay baa laynoo sheegay kadibna waxaa lagu xijisiiyey dadkii oo qaybsamay ina walwal iyo walbahaar iyo hoog iyo habaar ula timid ina raynrayn iyo farxad iyo janno iyo naciim ay u yimaadeen maxayna soo kala baxeen xoolihii iyo adduunyadii intii la joogay in waajibna gudatay dulmin iyo dembina iska ilaalisay iyo in waajibkiina dayacday dulmi iyo xadgudubna samaysay baa loo soo qaybsamay aakharana abaalkii baa lakala dhexlayaa wixii lasoo sheegay kalaa idaa dukad marka la burburiyo ardu dhulkii dakan dakan burburin dhulkan waa la burburinayaa buurihiibaa la baabi'inayaa tagogiibaa la baabi'inayaa dhirtiibaa laga xaaqayaa yowma tubadalu lardu hayra alardi waayo dhulkii dhul aan ahayn baa laga dhigayaa see looga dhigay waydal ardu muddad waaye dhulkii waa la kala jiidoo waa la kala fidiyey markii la kala fidiyey maxaa dhacay meel taaganna ma laha meel godanna ma laha laa taraa fiiha ciwajan walaa amtan waay laa taraa fiiha ciwajan meel godan arki maysid oo laaba walaa amtan meel taaganoo buurana arki maysid waxumilat اlardu wاljibaalu fadukataa dakatan waaxidatan waay burburin keliyaa la burburiye oo markii la burburiye maxaa dhici fa yowmaidin waqacat ilwaaqica way qiyaamada markaas imanaysa uunkan waa la rogaya meelo badan baan ku soo marnay oo jusca ma intaan ku soo jirnaya samada iyo dhulka iyo sida loo kala baabiinaya saas darteed miskii sidaa loo wada baabi'iye sidaa loo wada sameeyo dhulku waa wada muuqanayaa taa kala qariya iyo meel godanoo kala qarisa ma laha dhir iyo geed kala qarisa ma laha taa weeye tu ilahi subxaanahu wa tacaala watara alarda baarizatan waxasharnaahum dhulkii oo wada muuqdaad arkaysaa waanan isu wada keennay markii la wada keeno wa jaaa rabbuka rabbigaa baa imanaya lifasli اqadaa'i addoommada in la kala saaro imaatinkaasi goormuu imanayaa waxbaa ka horeeya konton kunoo sanaa la taagnaanayaa khalqigu taagnidiibaa ku dheeraanaysa mar in lagu kala taga meeshaa la jeclaysanayaa nin walba wuxuu mutayna la geeyo ambiyadaa loo wada ergoonayaa fasal rabbikaa laleeyahay ilaa nabi maxamed laga yimaado sala اllahu alayh alih wasalam markaasuu wuxuu leeyay ana lahaa nabi kastana waa soo cudurdaaranaya maya maya nafsi nafsi ilaahu nafteeda maanta aan u badbaadiu leeyahy nebi walba wuxuu leeyahay ambiyadii loo tagoo nuux laga soo bilaabay oo ibraahim la soo maray oo muuse la soo maray oo ciise la soo maray ululcasmigii ina rabbii qad hadiba alyowma hadaban lam yaqdab qablahu milah walan yaqdaba bacdahu milah ilaahay maanta wuxuu carooday caro iyadoo kalena hore uusan u caroon dibna uusan u caroon doonin nafsii nafsi aniga nafteedaan u yaabanahay maanta idhabuu ilaa ayri idhabuu ilaa fulaanin ilaa nabi maxamed la yimaado taxta alcarshi buu ku sujuudi doonaa nabiga sal slam ilaahay buu baryi doonaa waxaa la dhihi doonaa sujuud madaxa koru qaad waa laga aqbali weydiiso waa lagu siin markaasuu ilaahay weydiin doonaa dadkan in la kala xukumo casaa an yabcaaka rabuka maqaama maxmuudan markaasuu rabbi lifasil qadaa'i u iman doonaa wajaaa rabuka rabbigaabaa iman doona malaaigtuna khalqigay hareerayn doontaa malaaigtuna khalqiga hareerayn doontana cirka ayaan balbaabay in laga furo wafutixat isamaau fa abwaaban baan soo marnay albaabay noqon markii albaabadii la furo maxaa ka soo baxaya malaa'igtii kor jirtay baa soo degaysa waalmalaku calaa arjaa'ihaa wey daafaheedoo dhan malaa'ig baa joogta intii yareedee aadama ahayd malaa'ig baa jiriqsaa ugu wada xihan aadamahana malaa'igtaa ka badan jahannamaan ugu tegi doonaa naarta keliya jahannamo keliya afar dhibic sagaal bilyan afar boqol iyo sagaal bilyan baa haynaysa jahanamo keliya xarga ku hayaan aduu toddobaatan kun toddobaatan kun ku dhufo waa imis toddobaatan kun oo toddobaatan kun lagu dhuftay baa jahanamo keliya haysa iska badaa waxa kale rabbigaa inuu imanayana aayaddan keliya maaha hal yanduruuna ilaa an taأtiyahum اlmalaa'ikatu aw yaأtiya rabuka ma waxay sugayaan inay malaa'igi timaaddo ama rabbigaa yimaado waxaan ahayn bay sugayaan ama ilaa an yaأtiyahum اllahu fii dulali min alghamaami siduu ku imanaya aayaadkaa qayb tilmaamayaan rabbi markaa uu yimaado malaa'igtiina ay sii joogtay safsaf tahay wajiia waxaa la keenayaa yowmaidin maalintaas bijahannam jahannamaa la keenayaa wa burizat liman yaraa suurat naazicaad baan ku marnay jaxiimaan loo soo daahirin qofkii arkaya suuratu shucarana waxay ahayd wa burizat اljaxiimu kuwa lumay baa jahannama jaxiim naartii ahayd loo soo daahirinayaayoo loo keenayaa la tusaya ayaddanna waxaa layna yidhi wajii'a yowma idin lala yimaado la keeno bijahannama fagaaraha qiyaamaa la keeni hortaaday kaaga muuqan walciyaadu billaah nabigan waa ka sugan fi saxiixi muslim min xadiidi ibni mascuud jahannamaa la keenayaa lahaa sabcuuna alfa zimaamin toddobaatan kun oo xarig oo silsilad baa ku xihan maca kulli zimaamin sabcuuna alfa malakin yajurunaha xarig kasta oo toddobaatankaa ka midana toddobaatan kun oo malag baa haysaoo xajinaya oo jiidaya igu sii daaya ilahy waxaan doofaaradan rabbi rumeeye laga waayay way fakfakanaysaa halkaasaa la isgeyn doonaa toddobaatan kun oo xarig oo xarig kastaba toddobaatan kun oo malag ay hayaan wey waa la celcelinayaa waa la jiijiidayaa xooggeeda malaa'igtaan ogow hal malag baa intii loo soo diro oo aadamo dhan iyo qaryooyo dhan uu baal hoos ka geliyo dhulka la gooyo buu daba gedin jiray malaa'igtii xoog gaal ahayd baa toddobaatan kun halkii xarig bay haynayaan oy fakfakanaysaa jahannama marka lagugu soo daayo ninkii ilaahanaga allah inaga badbaadiye qofkay ku fakata beer bisil inay kaga kicmu malayn ilahay naga badbaadiyo yowmaidin maalintaas markii jahannamo la arko wixii la inkirayay qiyaamadahay run inay tahay la arko xisaabtii iyo diiwaanadii la arko yowmaidin maalintaas yatadakaru linsaanu insaanku waansami doonaa wa lahu maxay u tari adikraa waansan maalinkaasuu waanadiiyo wacdigii garaysan doonaa oo inay run ahayd ka dhaadhici doontaa oo in la qaata inay ahaydoy waajib ahaydoo loo baahnaa uu garawsan doonaa garawsi muxuu tarayaadii waa la soo dhaafay waktigii wacdiga iyo waanada hadda abaalmaris baa la joogaa yaquulu wuxuu dhihi yaa laytanii shallaytadayde qadamtu maxaan u hormarsan waaye lixayaati noloshaydan maxaa wax ugu hormarsan waaye ama min xayaatii laan bimcanaa minoo xayaatadaydii maxaa wax uga soo hormarsan waaye saa inuu u shallaayi doono waxaan soo marray suuratu naasicaat yowmaidin yatadakaru اlinsaanu maa saca yowma yatadakaru linsaanu maa saca qofku wixii uu soo sameeyey buu wada xasuusan doonaa waana la wada hordhigi doonaa amaa inuu shallaayi doono fii suurati alfurqaan baa lagu sheegay wa yacadu aalimu calaa yadayhi yaquulu yaa laytanii ittakhadtu maca arasuuli sabiila yaa weylataa laytanii lam attakhid fulaana khaliila calaacal buu bilaabaya waxaa kaloo dhihi doona yaa xasratana shallaytadayadee calaa maa faradnaa fiiha waxaanu ku soo soo dayacnay adeer maanta wax ma tarto wuxuu jeclaysan doonaa muslim inuu noqdo rubamaa yawadu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin gaaladu waxay jeclaysan doonaan inay muslim noqon lahaayeen adduunka markay joogeen markii naarta la geliyena shallaytada iyo calaacalkaa iyo e, baa sii socon doona yowma tuqallabu wujuuhuhum fi nnaari yaquuluuna yaa laytana aacna allaha wa aacna arasuula maxaa rasuulkiisu aeeci weyne bay ku walwali doonaan fa yowmaidin maalintaas laa yucadibu ma cadaabayo cadaabahu ilaahay cadaabkiisoo kale axadun qofna walaa yuuiqu ma xirxira qofka wahaaqahu xirxirkiisoo kale axadun qofna waxaa laynoo sheegay cadaab weyn baa layscadaabayaa waana laysku dhex xirxidhayaa khuduuhu fagulluuhu uma aljaxiima saluuhu maxaa ku xiga uma fii silsilatin darcuhaa sabcuuna diraacan faslukuu silsilad toddobaatan dhudhun ah oo naar ah baa lagu xidhxidhayaa naarta dhexeeda alaqlaal soo maaha xarga naareed baa lagu xidxidhayaa ina ladaynaa ankaalan wa jaxiiman wa طacaaman daa gusati wa cadaaban aliima ankaalan xargaha ciqaabta waaye cadaabkaa naartaa ku jir kuna dhexxidhxidhno waaye xarigga meeshaa lagu xirxirayo xarigga ilaahay cid xiri kartana ma laha cadaabka ilaahay cid cadaabi kartana ma laha cadaabka weyn ee qiyaamo in shalay soo marnay akhirkii suuradda alcadaab alabar kii baa la geenaya allah inaga badbaadiyo intaasi waa dadkii xumaa ee waansami waaye ilaahay ka baqi waaye ee wacdiga nolosha ku qaadan waaye ee waktigii takliifta dembiga ka toobad keeni waaye ciddii qaadatay maxaa sugaya haddii qiyaamada la yimid iyagu qowmkaasi tan iyo maalinkay naftu qabatay ilaa maalinka ay jannada galaan qoladaasi waa farxad iyo raynrayn iyo barwaaqo shalay baynu soo marnay wujuuhu yowmaydin naacimatun lisacyihaa raadiya fii jannatin caaliya laa tasmacu fiiha laaqiya haddana markay sakaraadka gaadho baa malagu imanayaa sidanaa la odhanayaa yaa ayatuha الnafsu naf yahay almuطmaئinatu iimaanka iyo khayrka ku xasishay irjicii noqo oo soo bax ilaa rabbiki rabbigaa xaggiisa raadiyatan adoo raalli ah mardiyatan raallina lagaa yahay fadkhulii gal buu ilaahay ku yidhi kuu soo faray fii cibaadii addoommadeeda wan wanaagsan ee la sharfay wadkhulii gal jannatii jannadaydana gal xilliga u horeeya lagu dhihi waa xilliga nafta laga qaadayo fii xadiii اlbaraaء bni caazib cinda alimaami axmeda wاlxaakim wagayrihim ee صaxiixa waa ki yidhi ina alcabda اlmu'mina qofka mu'minka ah hadduu adduunyana ka jeedsado aakharana u jeedsado malaa'ig baa soo degaysa samada ka soo degaysa biid wejigoodu aad u cadcadyah waxay u fadhiisanayaan waxay wadaan kafan jannada laga keenay iyo xanuudkii lagu carfinayay oo jannada laga keenay ishu meeshay qabatay gaartay u fadhiisanayaan kadib baa malakumowd baa soo degi madaxa agtiisuu fadhiisan markaasuu wuxuu dhihi ayatuha nafsu lmumainna ukrujii ilaa makfiratin min allaahi waridwaan naftan xasishaye soo bax buu dhihi dembi dhaaf iyo raalli noqosho ilaahay u bax fatasiilu katamaa tasiilu lqatratu min fi siqaay biyuhu say afka qarbadka iyo weelka uga soo tifqaan si fudud oo uga soo baxaan bay si fiican oo tartiiba u bixi waa aayaddii kale suuratu fusilat ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu tatanazalu calayhim اlmalaa'ikatu anlaa takhaafu walaa taxzanuu malaa'ig baa ku soo degi ha cabsanina waxa idinka horeeya ha murgina waxaad ka soo tagteen ha welwelina waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun jannadii laydiin ballanqaadayey ku bishaaraysta naxnu awliyaakum fi اlxayaati اdunya adduunyada intaad joogteen annagaa garabkiina ahayn wa fi اlaakhirati annagaa garabkiinaa walakum fiiha maa tashtahii anfusakum aakharana waxaad leedihiin wax kastoo naftiinnu jeclaato walakum fiiha maa taddacuun wax kastoo dalbataan oo codsataan nuusulan min hafuurin raxiim martisoor allihii naxariista badnaa ee dembidhaafka badnaa uu idiin fidinayana wey halkaasaa lagaga soo yidhi qiyaamadana waxay ku iman farxadda iyo raynrayntaasay ku iman labadaas aniga adigu keen u shaqaysanaynaa waa meeshan nafti naf jeclaysina maaha allow yaa iga dhigana maaha allow yaa iga dhigiyo jacayl dhaqan falkaaga iyo afkaagaba saameeyale waay hadda intaa waxay ka bilowda masaakiintii maxaan ka yeelaynaa wey agoontiisa maxaan ka yeelaynaa intayna mudatay iyo dhaxalkoodiioo ma boobaynaa xoolaha jacaylkooduse xukunkii iyo xuquuqdii waajibaadkii mayna dhaafin doonaa hadduu ina dhaafiyo wajiia yowmaydin bijahannama xasuuso haddaad aragta adoo soo ku dhaafinaya yaa ayatuha nafsu lmumaina inuu ku seejin rabo shaydaan ogow kuwan dambana allah inagu daro kuwa horena allah inaga badbaadiyo halkaasaan ku dirinaa subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub